بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله baab alwasiya bihuluth wuxuu ku saabsan yahay alwasiya bihuluthi dardaaranka qofka uu dardaarmaayo cinda mowtihi marku uu dhimanayo bihuluthi huluthulmaal waa fursad ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala waana aakhiru fursa qofka xoolihiisa inta uu nool yahay inuu ku tasarufo oo waddada khayrkaa u adeegsado iyo duruqda khayrkaa wakhtiga u dambeeya ee fursad iyo jaanis u haysto waa dardaaranka u dambeeya ee uu dardaarmayo xilligaasna waxaa ka fiican inta uu qofka caafimaadsan yahay sadaqada waxaa ugu fiican buu nabiga calayh salaam an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'malu alghina adiga oo caafimaadsan oo xoolaha jecel oo u baahan yadadiiradaadu ay tahay waxaad heshid iyo khani aad noqotid faqrina ka baqaaya waxaasi hawadee nafta ku xeeran intaad ka adkaato inaad wax baxsato xilligaasa sadaqada u fiican nabiga calayh salaam wuxuu yidhi sugin xataa idaa balaqat ilxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaan markay sakaraadka nafta ay kugu soo dhowaato oo geeridii ay kugu soo xaadirto aad markaa aad tiraahdo hebel intaa ha la siiyo hebel intaa ha la siiyo xoolihiina rag baa iska dad baaba iska laba adi maba lihid in la fuliyo xataa awoodaad ku leedahay male hadhow hadday wax fuliyaana waa ayaga hadday fulin waayaanna awood adi aad ku leedahay male intayna halkaa gaarin wax la baxa buu leeyahay nabiga sala allahu alayh waali wasalam si gaara qur-aanka kariimka wuxuu uga hadlay qofka markuu dhimanayo nafta ka baxayso waxyaalaha uu ku calaacalay inay ka mid tahay ilaahayow maad yar dibdhigtid faasadaqa wa akun min asaalixiin aan sadaqo la baxay eh waxyaalaha uu si gaara u sheegi doonay ka mid tahay aan tukada iyo aan xajiye iyo arrimahaasoo dhan qalbigiisa waxaa ku soo dhici wixii ilaahay siiye nicam ahaa oo maal ahaa inuu sadaqaysan lahaa taasuu maarata ka shallaayaya marka waxaa la siiyey fursadda u dambaysa oo ah alwasiya biuluثi اlmaal inuu dardaarmo xoolihiisa saddex markii loo qaybiyo meel hadduu qofku qof xoolo leeyahay oo hani yahay saddex meeloodoo meel waa dardaarmi karaa waxaa weliba sii fiican inuu ka yareeyo oo uu rubuc ka dhigo sida noogu imaan doonta cabdullaahi bnu cabbaasoo hore low ana annaasa qaduu min aلثuluثi ilى الrubuc faina rasuula اllahi salى اllah alay slam qaala aلثuluثu waثuluثu kahiir in uludka laga sii yareeyo rubuc laga dhigaa fiican bale qaarkood culimmadu waxay leeyihiin in khumus laga dhigaa fiican alimaamu asaxaabiy aljaliil khaliifatu rasuuli illah abu bakr sidiiq radia allahu canhu isagu wuxuu yidhi ardaa bima radia allahu linafsihi warasuulih lima radia allahu warasulilima radia allahu binafsihi wabima radiya rasuuluhu sala allah aleyh wasalam ilaah iyo rasuulka waxay ku raadli noqdeen oo ah khumus waaclamuu annamaa qhanimtu min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul shan in loo qaybiyo meel uu deena uu dardaarmaa fiican buu leeya oo laga yareeyo saddex meeloodoo meel ama afar meeloodoo meel laakiin haddana qofka way u bannaan tahay inuu ulu uu sadaqaysto xoolihiisa uu yidhaahdo saddex meeloodoo meel xoolahaygii waan dardaarmay meel hebel iyo qof hebel iyo si hebel iyo meeshaha lagu bixiyo inuu yidhahdo way bannaantahay qaala almusanifu raximah اllah xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu sacdin الzuhri can ibni shihaab moxamed bn muslim الzuhri can caamir bni sacdin الzuhri can abihi aabihiis oo sacd bin abi waqaas azuhri ah musalsal bizuhriyiin ilaa sheekha muslim mooyane inta kale waa banu zuhra akhwaalu rasuuli illaah nabiga raabtigiis sala allah aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi sacd ibn abi waqaas saxaabi jaliila weeyaan oo ka mida ah min almubashiriina fi ljanna awalu man rama sahma fii sabiili illaah qofkii u horreeyey oo jihaad leeb iyo cadow wax ku ganay ayuu ahaa min shujcaani saxaaba buu ka mid ahaa waqaadaatihim qaala wuxuu yidhi caadanii waxaa isoo booqday rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga fii xajati lwadaa xajkii xajat lwadaac ahaa waa xajkii sanadkii tobnaad sanadkii tobnaad ee hijrada nabiga uu xajiyey waana halka xaj ee nabigu intuu hijrooday uu xajiyey weeye xajatulwadaac baa lagu magacdaray nabiga wuxuu sagootiyey ummaddiisa alaxyaa waalamwaat kuwii noolaana waa la hadlay khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaan ina arki weydaan oo inala kulmi waaya laga yaabaaye waxay ga qaata dardaaran fara badan oo saxaabadu ay fahmeen kaannahaa mawcidatu muwadicin ayay wada dhaheen marka way garteen isagoo nool baa nabiga loo bixiyey xajkaa isagoo nool ba xajatulwadaac loo bixiyey markuu madiine tagayna xabaalihii shuhadaau uxud ayuu nabigu sagootiyey oo salaamay oo u tagay oo u duceeyey markaas xaajatulwadaac buu nabigu maka igu yimid min wajacin xanuun buu iga soo booqday ashfaytu aan u dhowaaday minhu xaggiisa cala almowti geeri aan u dhowaaday haddii la yidhahdo qofka ashfaahu allah ahlakahu allahu bay noqon wa amaatah laakiin shafaahu allahu haddii la yidhahdo allaha caafiya weeye ashfaytu waxaan u dhowaaday minhu xaggiisa cala almowti geeri baan u dhowaaday yacnii il geeriyaad baan u ekaaday xanuunkii buu u maleeyey inuu kii uu u dhiman lahaa ay tahay yuu isku maleeyey lakiin waa ka kaci doonaa faqultu waxaan yaa rasuul alla rasuul allow balaqanii waxaa i soo gaahay waxaa i gaadhay maa tara waxaad aragto min alwajaci xanuuna xanuunkaad aragtaa ahaya oo waad aragtaa xanuun baa ahaya qofku waa sheegi karaa inuu xanuunsan yahay haddayna ka ahayn sheegasho uu ka sheeganayo xanuunka oo makhluuq u sheeganayo ilaahay inuu u sheegtaa la rabaa laakiin min baabi alikhbaar iyo xanuunkaasaa ahaya alilaahay xanuun daran baan dareemayaa hadday ka tahay dhib ma laha uuna calaacal ka ahayn maa tara min alwajac baan ahaya wa ana duu maal qof xoolo u saaxiib ahay yani maalin kaiir tanwiinta ka garanaysaa xoolo fara badan baan leehay walaa yariunii ma dhaxlaayo lii aniga ilaa ibnatun gabar lii aniga waaxidatun oo keliya mooyaane hal gabar baa i dhaxli ehlu faradkii buu ka hadlaya asxaabu alfuruud ama owlaadu sulbi hal gabar bes ahaan owlaad ka leeyahay qaraabo iyo casaba wuu lahaa ee wuxuu ka hadlayaa caruurta faradka wax ku dhaxasha ama dadka faradka wax ku dhaxla ama awlaadda asaga ka soo gooday hal gabar basa maanta ayaan hayaa buu yidhi afa atasadaqu marka ma sadaqaystaa biuluay maali xoolahayga saddex markaan u qaybiyo laba ma sadaqaystaa uluayn waxaa la dhahaa inaani min alaaa saddex markii xoola loo qaybiyo laba ka mid a yaa uluayn la yidhaahdaa qaala nabigu wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu qultu waxaan ihi afa atasadaqu bishaطrihi xoolahayga nis ma sadaqaystaa qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam laa maya nusna inaad sadaqaysata lama ogolo sadaqaysanin wey qaala wuxuu yidhi markaa aulu ulu wauluu kaiir riwaayo kale wuxuu leeyahay afa atasadaqu biulu ma sadaqaystaa markaasu wuxuu yidhi auluu wauluu kaiir ey auluu ey laka ulu ulu baa kuu sugan oo sadaqaysan kartaa ama dardaarmi kartaa wathulutu kaiir asagu waa badan yahay soo maarta waa badan yahay inaad ka yaraysaa ficnaan laheyd bay ka fahmeen saxaabadu ka ibnu cabaas radi allahu canhuma saddex meelood meel inaad kasii yaraysaa fiican ood rubciyo ka dhigto markaasuu nabigu cileeyey in yarayntu ay fiican tahay ama uluta laga yareeyo inay fiican tahay oo qofku xoolaha uu markuu dhimanayo oo oga tago ehelkiisa iyo qaraabadiisa waxay ka dhaxlaan hooyada laftirkeedu ay tahay khayr iyo biri iyo sadaqa ay tahay keliya wuxuu dardaarmayo inaynan ahayn innaka adigu intadara inaad ka tagto warahataka warahadaada aqniyaa iyagoo aqniyaa dadka kudhexlilaha waxhaysta inaad ka dhimato yaa khayrun ka khayr badan min an inaad ka tagto caalatan iyagoo cayda oo yatakafafuuna naas dadka gacmaha horsanaya iyagoo dawirsanaya oo magan alla leh inaad ka dhimato waxaa dhaanto kaaga khayr badan inaad wax ooga dhimato walasta tunfiqu madaad nafaqayn doonti nafaqata nafaqa ma bixisid tabtaqii biha wajha allah ilaahay wejigiisa wax nafaqa ahood ilaahay wejigiisa oola jeedo ma baxsatid oo sadaqaa ilaa ujirta biha waa laga ajirsiinayaa buu nabigu calayh salaam xata luqma afgelis wax afka la geliyo oo tajcaluhaa fii fimra'atika haweeneedaada afkeeda aad geelaysa xataa waxaad haweenkaada ama xaaskaada afka u gelinayso iska dhaaf sadaqooyinka kale eh xataa wixii markaad reerkaada la joogto afkaad u geliso xilligaas afgeliska wuxuu gacantiisa dulqaada xaaskiisa u geeyo oo cinda almudaacaba ayay dhacdaa markuu ama la ciyaaraayo ama ka farxinaayo baciid can alcibaada xilligaas cibaada xataa way ka fog tahay wa maca sidaa ayada ah waxaad ku bixisa aad ajir ka helaysaa bu nabiga calayh isalaatu wasalaam haddii aad khayr oola jeedo marka qofka wuxuu reerkiisa siinaayo oo masruuf iyo biil iyo nafaqaada ah hadduu niyadda hagaajisto oo alla dartii iyo ikhlaas iyo uu ola jeedo sadaqay u noqonaysaa bale waxay noqonaysaa laba ajir sadaqatun wasila sadaqana way noqon silaturaximna way noqonaysaa qaraaba xiriirin qaala wuxuu yidhi sacad qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow ukhallafu malay dibdhigi bacda asxaabii asxaabtayda kadib asxaabtayda markay baxaan xajkii baa loo yimid muhaajiriintii madiine ka yimid oo daarulhijro oo madiinaha ku noqonayey isagana muhaajir buu ahaa dhulkaan u hijroonay ilaahay dartii u hijroonnay waaka anigu waan jiranahay oo meeshaan ka hajiray baan ku xanuunsanayaaye dadkii asxaabtaydaha miyaan ka hari miyaan ka hari mukhallaf bacda asxaabi ma la dibdhigayaa qaala marka wuxuu halkan inuu ku haraayo oo xanuunkanba meeshan uu ku hari doono cabsidaasuu qabaa inuu ku dhinto maka ayuu ka cabsanayaa maxaa yeelay maka ilaahay dartiiba uga haajiray wixii ilaahay dartii looga tegay inaad ku noqoto ma fiicna saxaabada nabiga calayh salaam muhaajiriinta saasay wada ahaayeen oo nabiga calayhi salaam uu ka horgeliyaha oo muhaajir ahaa ukhallafu bacda asxaabi ma la dibdhigi doonaa qaala wuxuu yidhi innaka adigu lan tukhallafa laguma dibdhigo ma noolaatid yacni oo dhanka kale uu ka wadaa nabiga calayhi salaam xanuunkan intaad ka kacdo ood caafimaaddo ood sii noolaato fatacmala camalan camal aad samaysadeenna tabtaqii bihi wajha allah ilaahay wejigiisa aad oola jeedo ma samaysid ilaa haddii aad cibaado iyo khayr iyo wanaag ilahay deerta u samayso isdadta bihi waxaad siyaasanaysaa camalkaas sababtiis darajatan darajo iyo wa rifcatan kor ahaasho marka waxaad garanaysaa cumriga kullamaa uu ku siyaado ood khayrna aad oga faa'iidaysato darajo unbaa ku kordhaysa xag ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala khayru nnaasi man daala cumruhu khayrukum man daala cumruhu axasuna acmaluhu dadka waxaa ugu khayr badan qofka cumrigiisa u dheeraada camalkiisana camalkiisana uu saalix noqdo ayaa u fiican marka wax allaala wixii intaad haddaad noolaato ood khayr la timaado ajir iyo darajaa ku kordhaysa walacallaka tukhallaf waxaa laga yaabaa buu nabigu calayh salaam oo dhici karta tukhallafu in lagu dibdhigo oo jiradan ayada aad ka kacdo waan u duceeyey nabigu alai slam rajadaana waa geliyey rajada nabiga calayh salaamna waa xaqiiqo waay allahuma shfi sacdan saddex jeer buu u duceeyey haddana wuxuu yidhi lacallaka tukhallafu xataa yunfaca bika ilaa lagugu anfaco yantaficu riwaayo kale yantafica bika aqwaamun qoom baa kugu intifaaci doona oo kaa faa'iidaysan doona wayudara bika aakharuun kuwo kalena waa lagugu dhibi doonaa oo muuminiintana nafci iyo faa'iide iyo maslaxa iyo wanaag baad u keeni doontaa iyo diinta iyo rifca iyo wanaag gaalada iyo acdaaduna darar iyo dhibaato ayay kaala kulmi doonaan saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi marka waa calaama iyo mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam inuu sacad xanuunka ka kici doono oo uu waxqal ummadda wax u tari doono ummadda muslimkaa gaaladana uu dhibaato badan u geysan doono sidaa dhacdayna waa sidaas oo waa kii dhulkii faris ay haysteen ee ciraaq uu furay radia allahu canhu ardaa isaga qaa'id ah hogaamiye ahaa sacad bin abiwaqaas radia allahu canhu ardaa mawaaqic iyo mawaaqif waaweyn iyo macaarig waaweyn oo lagu guulaystay oo islaamka gacanta ay gacanta sara yeesheen ayuu hogaaminayay marka muslimiintii intifaac bay ka heleen hadday noqoto ajirka iyo haniimada iyo guusha iyo nasrigaas iyo xataa kuwii soo islaamay oo ayagowna sabab isaga u noqday gaaladii kuwii dhintay iyo kuwii laga adkaadayna jabkoodii darar bay kala kulmeen allaahuma allow buu nabigu yidhi waa duceeyey amdii ilaa asxaabii asxaabtayda u tagsii hijratahum hijradoodii saxaabadayda hijradoodii ilaah u tagsii oo walaa taruddahum calaa caqaabihim ciribtoodaa ku soo celini ah, muhaajiriin bay ahaayeen makaa la imaaday xaj baa loo yimid xajka markii la boogay kadib saddex beri ka badan muhaajirka maka ma sii joogi karo markaa ilaahayow isku raaci oo dibid ugu celi madiinadoodii oo hijradoodii isku raaci oo ciribtooda dib ugu soo celini walaa taruddaahum tarudahum calaa aqaabihim ciribtooda dib ugu soo celini laakina albaa'isa laakin albaa'isu albaa'is midka maskiinkaah ama faqiirkaah sacad binu khawla weeye radia allahu canhu wa ardaah laakin albaa'is sacad binu khawla sacad binu khawla radia allahu canhu saxaabi wuxuu a ah maka ku dhintay oo xajatulwadaac dhintay buu ahaa subayca alaslamiya islaamta dhiijeen soo maray xaas eh, ninkeedii weeyaan qaala rafaa lahu rasuulu ullah <clears throat> nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u calaacalaaya oo u khabar maaragtay u naxaaya rahaa lahu rasuulu ullah sala allahu alayh waali wasalam <clears throat> min an tuwufiya bimaka in maka lagu oofsaday oo maka ku dhintay ayuu nabiga calayhi salaam oga calacalayaa maxaa yeele inuu maka ku dhintay muuna rabin muhaajiriinto dhanna mayn rabin midka marka xoogow baa'iska ahe isagoon rabin xoogow ay qalbigiisa aad maka markaynu ku dhinto maka ku dhintay waa sacad bin khawla radia allahu canhu ama adiga waxaan rajo ka qabnaa inaad bogsato oo muslimiinta ka intifaacdaan dhibaatana maarata gaalada u geysato qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin wa abu bakr bn abi shayba qaala waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna xaa waxadaanaa abu daahir waxarmala qaala waxay dheen akhbaranaa ibnu wahabin akhbaranii yuunus bnu yaziidin xaa waxadaanaa isxaaq bn ibraahim wcabd bnu xumaydin qaala waxay yidhahdeen akhbaranaa cabdالraزaaq qaala akhbaranaa macmar kulhm can الzuhri bhada اisnaadi naxwh qaala xadaanii isxaaq bn ibrahim isxaaq bn mansuur alkawsaj qaala xadaana abu dawuud alxafari camr bnu sacd can sufyaan athawri can sacd bn ibrahim can camr bn sacdin can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu ardaa sacd bn malik baa la dhahaa ibn abi waqaas qaala wuxuu yidhi dakhala nabiyu nabigaa ii soo galay calaya yacuudu asagoo booqanaya marka ciyaadat lmariid iyo dadka jiro booqashadooda waxay ahayd sunnadii nabiga sal allahu caleh wasalam uu isagu samayn jiray ummaddiisana ku booriyey ajir badanna uu ku sheegay in dadka xanuunsan la booqdo ciyaadat lmariid xataa dariska gaal hadduu yahay oo jiran oo agtaada jooga nabigu waa booqday calayh salaam wiil dhallinyaro aha oo reer yahuudiyeed aha waa kii booqday ee dacwada u bandhigay kadibna waa kii islaamay ee nabiga ilaahay uu ku mahadiyay u yihi alxamdu lilahi aladii anqadahu bii min annaar sababta ilaahgii naarta kaga badbaadiyey baa yaa mahad iska leh fadakara bimacna xadiidi الzuhri walam yadkur qowla الnabiyi salى اllah alay slam fi sacd bin khawla hadalkii sacd bin khawla uu ka sheegay laakin ilbaa'isu sacd bin khawla inta ma sheegin raawiyan hayra annahu qaala wuxuu yidhi wakaana yakrah wuxuu nici jiray nabigu an yamuuta inuu dhinto biاlardi alatii haajara minha ama yakrah wuxuu nacaya sacad saxaabada dhammaantood waxay nici jireen meeshay ka haajireen inay ku dhintaan oo dib ogu maarata ay ugu noqdaan bay nici jireen saasay nici jireen qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana xasan bnu muusa qaala xadaanaa zuhayr ibnu mucaawiya qaala xadaanaa simaaq ibnu xarbin qaala xadaanaa muscab bnu sacdin can abiihi qaal marintu waan jirraday buu leehy sacad fa ila nabiyi nabiga calayhi salaam baan u dirsaday dad waan u sheegay inaan xanuunsanahay faqultu waxaan idhi nabiga warkuu ii yimid dacnii nabi allow idaayo i fasax aqsimu aan qaybiyo maalii xoolahayge xayu shi'tu meel alla meeshaan rabo aan xoolahayga meeshaan rabo ku baxsadee waan ilgeeriyaad baan leeyaha sadaqayste ii ogolow faabaa nabigu waa ka diiday xoolahaada saan rabaan iska yeeli lagaama ogolo shareecadu dawaabid bay samaysay qofka waxaa weeyaan waa inuu sharciga siduu yahay uu raaco qofkaa ratona ooma dardaarmi kartid dadka dhexalkaada lahaa iyo heble iyo hebel iyo inaad tidhaahdo iyo bahyar iyo fulaan iyo oo dardaaran aad ku darta lama ogolo in allaha acdaa kula dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarihi bu nabig alai salatu wasalaam qof walbaba xaqiisii ilaahay baa caddeeyey oo qur-aanka ku sheegay lama siin karo looma dardaarmi karo qof dhaxalka wax ku leh looma dardaarmi karo buu nabiga sala allahu aleyh ali wasalam yiri faabaa waa ka diiday qultu fanisfu marka nis aan sadaqaysto faabaa waa ka diiday qultu faulu saddex meeloodoo meel qaala fasakata bacda uluثi ulu markuu sheegay kadib nabiga waa aamusay waa u ogolaaday macnaha riwaayo kale faulu kaiir fa kaana bacdu kadib waxay noqotay auluثu jaa'izan saddexda meeloodoo meel qofka inuu dardaarmo mid bannaan bay noqotay waa u bannaan tahay qaala waxadaanii moxamed ibn muhanna w ibnu bashaar qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfarin xadaanaa shucba can simaaq ibni xarbi bi hada lisnaadi naxwo walam yadkur ma sheegin fakaana bacdu auluثu jaa'izan inta siyaadada raawey kala qotay qaala waxadaanii qaasim ibnu zakariya qaala xadaanaa xuseyn ibnu caliy can zaa'idata bni qudama can cabdilmalik bni cumayr can muscab bni sacdin can abi sacd bin abi waqaas zuhri radi allahu canhu qaal caadanii nabiyu nabiga calayh salaam baa isoo booqday wahada min tawaaducihi tawaaduca nabiga calayh salaam bay ka mid tahay qofka asagaa booqashadiisa iyo utegidiisa iyo ulugayntiisa intaba nabiga calayh salaam waxaa weeyaan wax culeys ay ku haysa ma laha faqultu waxaan idhi uusii bimaalii kullih nabiga lo xoolahaygo dhan ma dardaarmaa waan dardaarmi iyo ogolow qaala laa maya buu yidhi qultu fanisfu markanismaka kala barh ma sadaqaystaan qaala laa maya faqultu abi uluii saddex meeloodoo meel faqaala nacam wauluثu kaiir markuu aamusay kadib ayuu haddana nacam yidhi wauluثu kaiir waa badan yahay uluka inaad ka yaraysaan fiican ay ka dhigan tahay qala xadaana mxamed bn abi cumar اlmakiyu qala xadaana الhaqafiyu cabdاlwahaab can ayub اsikhtiyaani ibn abi tamiima can camr bni saciidin can xumayd bn cabdالraxmaan alximyari can ثalaaثatin saddex min waladi sacd saddex awlaadii sacad ka mida ah sacadkii hal gabarh basaan haystaa lahaa carruur badan buu dhalay caamir iyo muscab yaa ka mid ahaaba kullum dhammaantood yuxadiuhu waxay wada sheegeen can abiihi aabbahood bay waxay ka sheegeen anna nabiya sala allahu caleyh wasalam nabigu dakhala calaa sacad buu u galay yacuudu isagoo booqanaya bimakkata maka fa bakaa markaasuu ooyey sacad radia allahu canhu ardaah markuu nabiga arkay waa ilmeeyey qaala wuxuu yidhi maa yubkiika maxaa kaa ooysiinaya sacadow fa qaala wuxuu yidhi qad khashiitu waxaan ka baqayaa rasuula allahu an amuuta inaan ku dhinto bilardi alatii dhulkii haajartu minha aan ka haajiray dhulkii ilaahay dartii aan oga haajiray oo diin daraaddeed ooga tegey inaan dib ogu soo noqdoon ku dhintaan ka baqayaa buu yidhi lianna qofka isaga oo meel hadduu ka tago ilaahay dartii isagoo qariiba meel kale uu ku dhinto ajir baa ku soo arooray qabrigiisa xataa waa la waasixinaya aad baa loogu waasixi kamaa maata sacad binu khawla sidii sacad binu khawla uu ogu dhinto oo kale yaanna ka baqaayaa faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yidhi allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan alaaa miraar saddex jeer buu u duceeyey ilaahu caafi ilaahu caafi yani qofka jiran magaciisa waa sheegi kartaa ilahu hebel caafi ilahu hebel caafi ilahu hebel caafi waad dhihi karta saasaa laga qaadanaya xadiiska allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan saddex jeer ducadii nabiga markiiba waa la aqbala waa ka kacay qaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuul allow ina lii maalan kaiira xoolo badan baan leeh wa inamaa yariunii waxaa unay dhaxli ibnatii gabadhayda wax awlaadu sulbi aba ahlulfuruuda gabadhayda unbaa ay dhexlaysa afa uusii bimaalihi kullihi xoolahayda uma wada sadaqaystaa ma dardaarmaa qaala nabi wuxuu yihi laa maya qaala fa bithuluthayni saddex markii loo qaybiyo laba ma sadaqaystaa qaala laa maya qaala fa nisu marka nis ma sadaqaystaa ma dardaarmaa qaala laa maya qaala fa uludu saddex meeloo meel qaala auludu ulu laka adigu kuu sugnaaday wauludu ulu ama tasadaq wauludu kaiir waa fara badan yahay ulikaaba far badan ina sadaqataka sadaqadaada min maalika xoolahaada aad ka bixiso sadaqatun sadaqo wey haddaad xoolahaada sadaqa ka bixiso ood qof siiso aada qaraabi waxbay ahayn sadaqay kuu noqon wa ina nafaqataka nafaqada iyo masruufka aad calaa ciyaalika caruurtaada masruufaysana sadaqatun sadaqo wey iyo weliba sila wa inamaa ta'kulu imra'atuka xaaskaada ama naagtaada waxay cunayso min maalika xoolahaada biilka iyo masruufka sadaqatun sadaqo wey meel fog ba ha u raadina sadaqada wa adigu an tadaca ahlaka ehelkaada inaad ka tagto bikhayrin xoolo ooga tagto ow qaala bicayshin noolal iyo waxay ku noolaadaan yaa khayrun kaaga fiican min an tadacahum inaad ka tagto yatakafafuuna annaas ayagoo dadka dawarsanaya wa intuu nabigu saa yidhi biyadii gacantiisa ayuu dadka gacanta u taaganaya inaad ka dhimato waxaa kaaga khayr badan inaad wax oga tagto qaala waxadaanii abu rabiici alcataki qaala xadaanaa xamaad ibnu zaydin xadaanaa ayuubu can camr bni saciidin can xumayd bin cabdiraxmaan alximyari can alaaati min waladi sacdin qaaluu waxay dhaheen maridoo sacad bimaka aabbahood sacad bay ka sheekeynayaan oo uga warramay markaa bimakata buu ku jiraday faataahu rasuulu llahi sala allah aleh wasalam yacuudu binaxwi xadiidi haqafiy ayuu sheegay qaala waxadaanii muxamed bn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaana cabdulcala qaala xadaana hishaam can muxamedin can xumayd ibni cabdiraxmaan qaala xadaanii alaaatu min waladi sacad binu malikin kulluhum dhammaantood mid walba yuxadiunii wuxuu iga warramay bimidli xadiidi saaxibihi saaxiibkiisii walaalkii xadiidkiisoo kale way isku raaceen faqaala mid walba wuxuu yidhi marida sacdu bimakata buu ku jiraday faataahu nabiyu yacuudu nabigoo booqama u yimid sala allahu aleyh ali wasalam bimidli xadiidi camr bni saciid can xumayd alximyari qaala xadaanii ibraahim bnu musa araazi abarana ciisa yacni ibnu yonas xaw xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu kurayb qaala waxay dhan xadaana wakiixa waxadaana abu kurayb xadaana ibnu numayr kulhm can hishaam bn curwata can abiyi can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualibin qaal low ana annaasa dadku hadday aduu ka nusqaamin lahaayeen aduu bimacnaa naqasu dadku hadday ka nusqaamin lahaayeen ka hoos oga dhigi lahaayeen min athului ulu saddexmadoo meel inay dardaarmaan hadday intay hoos oga dhigaan ila rubuci ay ka gaadhsiin lahaayeen lakaana afdal wa wlaa saasaa fiican maxaa yeelay faina rasuul allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi athuluثu wathuluثu kaiir ay laka ulu baa kuu sugnaaday wa uluu kaiir ulukaaba badane oo weli nabiga waa sii haystaa intaasoo meel buu ka kiciyey marka ulukii nabigu waa iskaga daayey laakiin weli wuxuu nabigu calayhi salaam muujinayaa inuu badan yahay ay ahaan laheyd inuu ka nusqaamiyo ibnu cabaas marka waa fahamkiisii weeyaan radia allahu canhu ardaa rubuc inaa ladha fiican qaarkood waxay dheheen khumus qaarna waxay leeyihiin haddii wixiiba yaxyar uu yahay waxyar hadduu yahay inaad iskaga badaysaan fiican dadka dhexalkaada leh wa fii xadiidi wakiic kabiirun ow kaiirun uluثu kabiir waa wen yahay ajruhu ow kaiiru waa fara badan yahay xoolahaan baabun wuxuu ku saabsan yahay wusuuli hawaabi sadaqaat sadaqada hawaabkeeda wuxuu gaari ila lmayiti meydkuu gaarayaa yani qofka dhintay ee meyidkaah waxyaalaha gaari waxaa ka mid ah sadaqada haddii loo bixiyo haddii wax loo sadaqeeyo hawaabkii iyo ajirkii waa gaarayaa hawaabkii iyo ajirkii waa gaari baabu wusuuli hawaabi sadaqaatihi ila almeyit yacni meyidka hadduu dhinto waxyaalaha gaari waxaa ka mid ah sadaqa haddii loo diro sadaqaad loo bixiyo oo loo niyoodo waxyaalaha gaari bay ka mid tahi waa laga xajin karaa iyaduna soon haddii lagu lahaa waa laga qadayn karaa ama fidyaa laga bixin karaa laakiin salaad iyo ka tukasho iyo maya lagama tukan karo ayib qaala xadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba bnu saciidin wacaliy bnu xajar qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa ibn cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata ana rajula ninba qaala lilnabiyi nabiga calayi salaam wuxuu ku yidhi inna abii aabbahay maata wuu dhintay wa taraka maalan xoolana waa ka dhintay oo waa ka tegey walam yuusi mana dardaarmin wax dardaaranoo uu bixiyey oo waxaa haliga sadaqeeyey waxaasaa baxsaday iyo midna ma dhihin fa hal yukafir ma dhaafayaa dembigiisa canhu xaggiisa ma dhaafi dembigiisa ma loo dhaafayaa oo yukafar canhu ma loo dhaafayaa an atasadaqa canhu inaan ka sadaqeeyo sadaqa ka bixiyo sadaqadaasi dembigiisa ma dhaafaysaa oo ma lagu dhaafi qaala nabi wuxuu nacam haa ah, sadaqadaasi meydka laga bixiyo ajirka iyo hawaabkaa way gaari waa lagu dambi dhaafaya bu nabi sala allah aleh waali wasalam sadaqadaa markaa did noqoto wax waqfi ahoo cayntiisa ay baaqi noqonayso dhammaanaynin iyo haddii kaleba qala xadaana زhayr bnu xarbin qala xadaana yaxya bnu saciid can hisham bn curwa qaal akhbaranii abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha ana rajula ninba qaala linabiyi nabiga alay slam wuxuu ku yidhi ina ummii hooyaday uftutilat nafsaha uftutilat nafsaha nafteedii baa la qaaday bagtatan wa fuj'atan si kada aha iyadoon xanuun iyo jiro iyo waxba soo marin oon dardaaranba ka gaarin ayaa nafta laga siibay ilaan qof ku dhimani kubaa xanuunsan oo soo jiiqi oo xanuunki kuna wax caafimaadsanaa ma nafta laga qaadaya weliba way badan tahay min aakhiri zamaan calaamaadkeedayna ka mid tahay inay barato mowt lfajaa oo mowt lfujaa'a geerida degdega ahe qofka hebel oo noolaa xalay waa dhintay hurdadiibuu ku bakti ku dhintay wadnahii baa iska istaagay waa dhintay marka qofku ma ogo meel loo soo gaaray loo soo jaaray ma ogo marka iyada oo waxa dardaarma wa innii adunnuhaa waxaan u malaynayaa markaan khayr jaceylkeedii iyo sadaqa jaceylkeedii iyo aan ka warramo adunuha waxaan u malayn low takalamad hadday hadli kari laheyd tasadaqdeeda wax sadaqaysan laheedoo dardaarmi laheyd faliya ajrun afaliya ajrun ajr ma ka helayaa an atasadaq canha inaan ka sadaqeeyo sadaqadan ka bix ajr ma ka heli qaala nacam buu nabigu alayh isalaatu wasalaam riwaayadan faliya ajrun riwaayo kale falaha ajrun afalaha ajrun yaa soo socota ajr ma leedahay ayaduna haabaa imaan doonta marka lahu ajru lixsaani waalbiri sadaqada uu bixiyey sadaqadaa laftirkeeda ajir ka heli maayo ee biriga iyo samafalka iyo ixsaanka iyo waalidkiis biriga u baarifalay buu ajir ka heli amaa sadaqadaas qofkii loo sadaqeeyaa iskaleh <clears throat> qofkii sadaqada loo sadaqeeyey baa iskaleh asagu wuxuu leeyahay birigii iyo xasuustii iyo ixsaankii uu sameeyey kale ah, taas weeyaan sadaqada laakiin si u duuban tahay waxay raacaysaa qofkii loo sadaqeeyey nabigu wuxuu yidhi haa ajir waad ka helaysaa ajrulbiri waalixsaan birulwaalidayn bay soo gelaysaa xadaanaa maxamed bin cabdillaahi bnu numayr qala xadaana muxamed bnu bishrin qala xadaana hishaam can abihi curwa can caaisha ana rajula ninba ata nabiya nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow ina ummii hooyaday uftutilat nafsaha nafteedii baa la dafay yacnii uktudufoo kale weeyaanoo si kada ah ayay nafta looga qaaday walam tuusi waxbana mayna dardaarmin wa adunnuhaa waxaan u malayn low takalamad haddii hadli kari lahayd tasadaqad inay wax sadaqaysan lahayd afalahaa ajrun ajir ma leedahay oo ajir ma gaari inta tasadaqtu canha haddaan wax ka sadaqeeyo qaala rasuulka wuxuu yidhi nacam haa haa buu rasuulka calayh salaam sadaqada way gaaraysaa cubaada binu saamidna waa kii ahaa sacd binu cubaada aad ujeeda sacd binu cubaada isagoo maqan iyo hooyadii dhimatay markay sakaraadaysay yaa layidhi sadaqadii wax maabaxsatida waxay wahal lii maalun xoolahan sacad baa iska wada leh maanaa wax ku leh markii loo sheegaybu wuxuu yidhi nabigu u yimid calayh salaam sadaqada way gaari buu yidhi beer dhan oo midhahee leh oo timir leh oo wax walba leh ayuu yidhi sadaqa hooyadii war u sadaqeey buu yidhi riwaaya qaarkeedna ceel iyo biyiyo iyadana waa jirtay وxadثnah أbu kulayb mحamed بن العلاء qال xadثna أbu sاm xw xadثnii الxkم بن موسى qال xadثna شhucayb بن إسحاaq xw xadثnii أمyة بن بsطاm qال xadثna يزيد yعnي بن زuريع qال xadثna الروح و بن الqاسم xw xadثna أbu bكر بن أbي شhيبة qال xadثna جعفر بن cwn kulهm عن هiشام بن curwةa bihada isnaad ama abu usama warawx fa fii xadiiihima waxaa ku sugan fahal lii ajrun ajran ima ka heli wanaagga aan u galay iyo sadaqada aan ka bixiyey kama qaala yaxya bnu saciid suu riwaayada hore yidhi wa amaa shucaybun wa jacfarun fa fii xadiiihima afalaha ajrun ajr ma leedahay haddaan wax u sadaqeeyo ka riwaayati ibni bishrin labadaba marka wej bay leeyihiin labadaba waxay leeyihin wej iyo macno isaguna ajir buu ka helayaa birigaas iyo ixsaanka uu sameeyey iyaduna sadaqadaasi way gaari oo ajir bay ka helaysaa sadaqadaa weygaadho ajar bay ka eraysa nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yalxaqu linsaana insaanka waxa soo gaarayo min athawaabi oo ajriya thawaaba bacda wafaatihi markuu dhinto kadib acmaasha asaga uu leeyahay ee raadkeedii u soconaya oo min kasbihi ah ean ka go'aynin ayaa laga hadlayaa qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub qutayba yani ibnu saciid وابن xujrin علي بن xujrin sacdi قالوا waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa can abiihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu qofka markuu dhinto inqaaca camaluhu camalkiisi waa go'ayaa wax salaadoo uu tukan hadduu qof dhinto salaad dambe uu tukan ma jirto soon ma jirto xaj ma jirto sake ma jirto sadaqo ma jirto tasbiix iyo taxmiid ma jirto jamiic alacmaal oo dhan wax camaloo u uu la imaan kara ma jirto hadduuba dhintaba inqaaca camaluhu ilaa min alaatin saddex mooyeene riwaaya ilaa min alaatin saddex mooyeen saddex baa ka go-aynin u soconay saddexdaba waa kasabkiisii oo socdo wey ilaa min sadaqatin jaariya sadaqa jaariya oo qulqulaysa oo soconaysa waa waqafkaoo kale wey sadaqa jaariya sadaqaadku waxana qofkii aad siisay markaasuu isticmaalada waa isku dhammaatay afarteedii raadkeedii waa baaba'ay intaasaa laguu qoray oo aakharo kaaga horaysa waxana waxaa weeyaan wax qulqulaayoon dhammaanaynin wey waa midda ugu fiican sadaqa jaariya ceel biyaad qoday dadkii oomanaa ayaa tiri ka caba wer baad qoday meelaha biyola'aantu ay ka jirto biyihii baa galay oo ummaddii baa ku barbaxday oo cabtay tuubbaad gelisay meel dadkii baad ku cabbay oo reer baa ku cabbay oo agoon baa iyo fuqara ayaad u gelisay aan biyo gashan karin baad u biyo biyogelisay biyogelis u samaysay nacam masjid baa dhistay wa huwa afdalu sadaqaat aljaariya sadaqaadka jaariyada waxa ugu fadli badan buu ka mid yahay masjidka leanna waa meesha lagu tukado ee qur-aanka lagu akhriyo ee lagu ictikaafo ee laysku wacdiyo oo mujtamacu iskugu imaado oo dadku ku nastaan oo martidu ay degaan masjidka nafcigiisa aad buu fara badan yahay waxaasoo dhan qofkii bixiyey oo dhisay buu u noqonayaa sadaqa jaariya la yidhahdaa dureelaysa qulqulaysa taas kama go-aysa qofkii dhintay aw cilmin cilmigaasoo yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco cilmi lagu intifaaco ama tacliim buu ahaa oo barid qof waxaad bartay buu noqday oo cilmigii dadka sii baray ama wuxuu ahaa cilmi loo khidmeeyey oo ta'liifkii la alifay oo kitaabada aliftay oo kale iyo kutubtii la dabciyey oo kale iyo ayagii oo intii aad gaddo maaratay aad waqaftay oo dadka ka intifacsaday iyo way soo wada gelaysaa cilmi yuntafacu bihi ah. marka cilmigu waxyaalaha wuxuu ka mid yahay isaguna aad u barakadiisa u badan tahay barakadiisa aad u badan tahay nabigeena salى اllahu alيyh waalih wasalam ayaa awfaru اlxadi waالnasiib isagaa iska leh cilmun yuntafacu bihi markii la yidhahdo nabiga ugu horeeya inta cilmigii iyo waxyigii iyo diin culays kala kulmay ee waxyi ahaa ummaddana haddana uu gaarsiiyey calayh salaam ilaa uu marageliyey yowma xajat alwadaaca uu yidhi alaa hal ballaqtu mayna gaarsiiyey qal qofo maya yidhi ma jirto kullii waxay dhaheen bala waadna gaarhsiisay markaasuu ilahay markhaati gashaday cilmigaasi ilaa maanta waa kaan akrinayna qaala rasuulullahi qaala rasuulullahi qur-aanka aan akrinayna ilahay kusoo dejiyey una soo gaarsiiyey cilmu yuntafacu bihi nabiga akoontigiisa ku dhacaysa sala allahu caleyh waali slam rifca wadaraja kor ugu sii socdaa saxaabadii nabiga calayh salaatu wasalaam iyaguna muballiqiintaha dadka gaarsiiyey taabiciintii iyo waman tabicahum biixsaan a'immat lhuda a'immadii cilmiga dadka soo gaarsiiyey abuu xaniifa maalik shaafici axmed ibnu xambal sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim aljawsiya alimaam alghazali alimaam alnawowi alaima aimatu lislaam ah. ee kutubtooda aan haysaneen maktabaadkooda amankan aan soo jiidayneen ee masaaisha kala soo baxayneen waddada iyo iftiinka noo aheen nahtadii bihi cilmigaas yuntafacu bihi bay ka tageen cilmi yuntafacu bihi walidaalika qofka mucallimkee dadka waxbara laa budda an yusaxixa niya inuu niyada hagaajisto wey wax weyn buu ileen hayaaye khayr weyn buu filanayaa ikhlaas baa loo baahanyay marka inuu wicaa ilaashado alla dartii sabir muxuu ahaa gaadhsiin uu la imaado cilmun yuntafacu bihi macalimka dugsiga hayo inuu fiiriyo keliya ma aha waxa uu yaree uu ka qaadanaya khidmada ah waxaa wax iska yaroo kooban wey inuu qofkan mucallim noqdo oo mucallin mucallin keena noqdo oo arday kale ka saasaa la rabaa cilmun yuntafacu bihi taasaa wax walbaba kaaga qiimo badan niyadda in la hagaajiyo haduun waxbaba haysaninna laskaga tabaruco asalka saasuu ahaaye markaad tidhaahdo dee wixii buu bixin waaye waan fiijiyey halkaa xoogow mulaaxadaa imaan karta marka wixii khidmo oo dee hawsha aynu ku soconaynin aanteedna oo dowlad u istaagayna aysan jirin waa tacaawunkii ay wax ku socon lahaayeenoo maa laa yatimu alwaajibu illaa bihi weeyaanoo wasaa'il weeye laakiin haddana waa inaan maqaasid laga dhiginoo ilaa wa ilaa aynan noqonin ow cilmi yuntafacu bihi midka saddexaad qofka ka dhammaanaynin hadduu dhinto waxaa weeye oo waladin saalixin yadcuu lahu walad wanaagsanoo oo saalix ahoo yadcuu lahu u duceeya rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiiran dhahaya fiiri waladun saalix yadcuu lahu salaaxa yacnii waxaa lagu gartaa salaaxulwalad waxaa lagu gartaa ducaa'uhu lilwaalidi inuu waalidkii u duceynayo qofkii waalidkii isagoo xasuusan oo u duceynaya aad aragtaa waa saalix saalixna waxaa weeyaan dadka wanaagsan ee ehlu khayrka ehlu jannaha weeye waladin saalixu yadcuu lahu waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa saas dheh baa layidhi ilaahayow labaday dhashay u naxariiso siday markaan yaraa ii barbaariyeen iiu naxariisteen iigu sabreen iigu sabreen innaga sidaan carruurta markay yar yihiin waalidka siduu noogu sabro oguma sabri karraba iyaga ya wuxuu la yaryar yahay oo dhib mooyaan dheef aanan lahayn ya liska saxaroon oo liska ooyi oo xanuun meeran waa kanoo mashaqo iyo soo jeed waa tanoo dhibaato ayay ku sabraayaan waaligu mar ayna haha dhehaynin laakiin waalidka wax yar inaad u sabarta waa adkaanaysaa in markaa aad xasuusataa la rabaa mar allaala markaad waalidka birigiis ka hadlayso dib inaad u noqoto soo maarta aayaddu kamaa rabbayaanii sakiira adaa lagu xasuusinayaa ah, sidii marka adiga kugu soo kugu soo adkaysteen ee kugu sabreen ee ku barbaariyeen adna inaad u ogataa la rabaa ayb saddexdaas marka waa kasabkiisii lanna waladun saalix waa qof mu'mina ah, muslima ah, caqiide leh tarbiye leh akhlaaq leh taana waxay u baahan tahay waalidka inuu ku dadaalo awlaaddiisa tarbiyadooda ku dadaalo weeye ayib cilmi yuntafacu bi waa kasabkiisii sadaqa jaariya waa kasab saddexda marka waa asaga shaqadii wuxuu kasbay weeyaan baabulwaqf waqafkiibuu ku saabsan yahay waqaf waxaa la yidhahdaa taxbiisu اlasli wa tasbiilu اlmanfaca shay aad asalkiisii aad tidhaahdo meeshaa lagama leexinaayo lama gadaayo lama hibeenaayo la dhaxli mahayo wixii ka soo baxa uu soo saarana meel hebel iyo meel hebel baan ku bixiyey inaad tiraahdo wey ah, guri baad bixisay waxaad tiri gurigaa waxay ka soo baxaa dalabatulcilmiga hala siiyo ardada wax baranaysa ee kitaabka ilaah iyo sharciga ilahay xumbaaraysa maxaa ka fiican hala siiyaa tiri masaakiinta iyo fuqarada araamisha hala siiyaa tiri musaafirka ibnu sabiilkaa hala siiyo ee sahayda ka gooday waxaa looga qaado waqaf baa la yihahda asalkii marka waxaa weeyaan meeshii dhulkii lama geli karo lamana lamana dhexlayo wixii ka soo baxana meeshii aad u niyootay yaad ku bixinaysaa lamana ceshan karo lamana bedeli karo in wax ka fiican aad ku bedesho ama meeshii hore loogu talagalay qaabkii hore loogu talagalay ay shaqayn weyda mooyeen haddii maalan meesha iyada ahayd mahjuura iska noqoto dukaan weyn oo becsharo ogu talagashay buu ahaayo waaba socon waayo meeshii baaba becshare ka guurtay inaa intaad gadda meel kale haddana ka samayso waad yeeli kartaa xalay waxaan soo marray ceel cumaan binu cafaan uu lahaa radi allahu canhu haddana loo bedelay cimaara iyo guri loo bedelay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala akhbaranaa sulaym bnu ahwar can ibni cawn cabdullahi bni cawn can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaal asaaba cumaru cumar ibnu lkhadaab wuxuu helay ardan dhul bikhaybar buu ka helay dhulkii khaybar la dhihi jiray yuhuudda laga qabsaday canwatan xoog baa looga qaatay looga qabtay marka ayaga ay idibdarro sameeyeen oo islaamkii ay isku taageen oo cadowullaahi wa rasuulihi walmuminiin ay noqdeen cadowga ilaahay rasuulka muminiinta ay noqdeen oo xarbiyiin ay noqdeen laga loo adkaysan waayey oo cuhuuddii iyo ballamihii o dhanba ay buriyeen oo qadar iyo khiyaamo badan iyo dibindaaba looga maaran waayey waxay noqotay haddii xarbi weeyaan iska cidi waa lala dagaalamay dhulkii waa la qaybiyey cumar binu khadaab beer baa kusoo hagaagtay fa ata nabiya nabiga calayhi salaam buu u yimid yastaamiruhu fiiha asagoo kala tashanayo qaarkeedna sulxi bay aheedoo waa tii qaybna ay keeni jireen qaybna ayaga ay goosan jireen musaaqaad baa kusoo marray marka cumar radiallahu canhu nabigu iba isagoo la tashanayo inuu wuxuu rabaa uu waddo khayra marsado laakiin duruqulkhayr way fara badan tahay waddooyinka khayrka way fara badan tahay inaad marka ahlulcilmiga ahlulfadliga ahlulamaana aad kala tashatoo tiraahdo waxaana rabaa inaan baxiyo xaggeen ku bixiya oo ugu habboon way fiicanta faqaala nabiga alayh slam faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuula rasuul allow inii asabtu ardan dhul baan helay bikhaybar meeshaa khaybar la yidhaahdo lam usib ma helin maalan xoolo qadun weligay huwa anfasu ka qiimo badan cindii agtayda minhu maalkaas maal iiga fiican oo iga nafiisan oo agtayda iyo nafteyda kaga qiimo badanna ma jirto beertaa iyo biyaha isku qoofalan ee wax soo saarka leh ee beertaa ee timirtaa dhul xoolo iga fiicanoo isoo maray ma jirto xoolaha ugu fiican markayaan rabaa inaan baxsado maxaa yeelay biri buu rabaa lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun tanay ka duulayaan saxaabada nabiga alai salaam anfas amwaalihim bay baxsanayaan famaa taamurni bihi maxaad amraysaa rasuul allow dariiqee iyo wadadeed ah, ku bixi ma sadaqa caadiya ka dhigaa ma waqaf baa ka dhigaa qaala nabigu wuxuu yidhi iishi'ta haddaad rabto xabasta aslahaa asalkeedii iyo dhulkii baad ka dhigaysaa waqaf watasadaqta bihaa ee biriicihaa waxa ka soo baxaana sadaqaad ka dhigan waa sadaqeynoo meeshii marka aad tidhaahdo meesh hebel baan ku bixini yaad midhahana ku bixinaysaa iyo wax soo saarka dhulkiisa waxaad ka dhigi mid aan meeshaa laga leexinayn laga qaadayn la gadaynin asala waqafa maxbuus oo laga bedelaynin waqaf buu tilmaamaya rasuulka calayh salaam marka nabiga calayh salaam fiiri siduu ugu jilciyey markii uu yidhi nabiga ila tali amar buu nabiga bixin karaa ifcal kada wakada buu dhihi karay laakiin wuxuu yidhi inshita xabas mashiyadiisii iyo khiyaarkiisii dib ugu celiyo waxbuu ka siiyey taladii oo wuxuu yidhi haddaad rabto wahada min luyunati nabiy sala allah alay waslam waxusni cushratihi macaamilo wanaagiisi iyo akhlaqdiisa ficneed bay ka mid tahay sala allah aleh wasalam isagu waxooga u ta'reebayaa haddaad rabto waqaf ka dhig buu yidhi qaala fatasadaqa biha cumaru cumar waa sadaqaysta oo waqaf buu ka dhigay sadaqada waa wixii la soo saaraya baa sadaqa ah iyaduna waqaf weeyaan waa sadaqo annahu laa yubaac quyuudan uu u sameeyey iyo shuruudan wuxuu yihi waqaf weeyaan laa yubaacu lama gadayo asluhaa asalkeedii beerta iyo dhulkii walaa yubtaacu lamana soo gadan karo walaa yuurau haddaan dhinto ama ehelkayga ay dhintaa lama dhalaayo lakala dhali maayo waa waqaf hoolahaadi maba ahaba maba la dhaxli karo walaa yuuhab qofna lama siin karo lama hibayn karo ah, qofna hibe looma siin karo waxyaalaha wax lagu mulkiyo ee tamliiga la yidhaahdo ayaa laga hadlayaa atamliig alijbaari aljabri walikhtiyaari inta midna si kale laguma mulkin karo ibtiyaacii gadashadii iyo walaa yuuhab waa ikhtiyaar yuurasna waxaa weye waa ijbaar xoolaad jibran ku heshay weeyaan qaala fatasadaqa cumaru fi lfuqaraa cumar marka beerta waxa ka soo baxaya wuxuu ku sadaqaystay dadka fuqarada ee waxooda ku fillayn wa fi lqurba meesha waxaa nii qoran fi lfuqaraa saasaas kuma xidhno meel baa iska bannaan wa fi lqurbaa iyo qaraabadii qaraabada qurbaa rasuulillah qaraabada nabiga way noqon kartaa qaraabada cumarna way noqon kartaa wa fi riqaabi iyo addoommihii la xoreynayey oo intii lasoo gada lagu xirayna ama mid mukaatabah wax lagu qortay laga bixiyo wa fii sabiili illahi jidka ilaahay waa jihaadka fii sabiili illahi liiclaa'i kalimat illaah in lagu bixiyo iyaduna mujaahidiinta oo lagu saahiyo wax lagu siiyo waibni sabiil qofka waddada socda ee musaafirka ahe waddada wiilkiisa ah, ibnu sabiil waddada lagu abtiriyey qof socotaa oo hariiba ah, walow waddankiisa hariiba ah, xoolaba ha ku lahaado laakiin markaa waddada ay ka yar xun tahay oo saahida ka yar go'day oo jidka ka go'ay ninkaas qofka asagana waxba laga siinoo sahaydiisii wuxuu ku tegi lahaa ayaa laga siini wadayfi martidii qof marti hadduu imaadana waqafka ka martisoora la dhehaya waa laga martisoori laa junaaxa waxaan kaloo dhibaato lahayn calaa man weliyaha qofka tawalinaya ee waqafka ila naadir waqf baa jira qof naqafka u taagan oo mas-uul ka ah waqafka isma wadaaye in laga shaqeeyo u baahan yahay hadday beer tahay hadday dhul tahay hadday guryo tahay shaqay u baahan tahay qofka u taagan dhib ma laha an yaakula inuu cuno minhaa waqafkaa bilmacruufi si macruufa si macruufa xoolo kama tabcanayo laakiin sida curfiga iyo caadadu ay keenayso masruufkiisi iyo biilkiisi iyo cunta wuu ka qaadan karaa oo yudcima sadiiqan saaxiibkii inuu siiyana iyaduna dhibaato ma qof saaxiibkii ahaa soo maray waa siin karaa saaxiibnimadu iyo sadaaqadu yani waa shay weyn oo qiimala wey marka iyadana u ahmbeeyey hayra mutamawilin fiihi asagoo maal ka samaysanayn yani xoolo badan oo xoologooyo ahoo maal uu ka tabcado ma lama siinayo xegow macruuf ah qaala faxadatu bihada alxadiidi muxamadan muxamed baan u sheegay buu leeyahay ibnu cawn maxamed binu siriin ayaan u sheegay ayra faqaala markaasuu wuxuu yihi muxamed nacam ah. falamaa xadiidkii baan u sheegay falamaa balaqtu markaa gaadhay hada almakaan meeshan hayra mutamawilin fiihi asagoon maal ka tabcanaynin waa cuni karaa sadiiqiisana waa siin karaa yuqaala maxamed wuxuu yidhi hayra muta'ahirin maalan mutamawilin meesheeda anigu waxaan xifdiyey buu leeyahay muta'ahir ta'ahurkan waxaa weeyaan waa xoolaha ra'su maalka ah ee maalkaada meesha aad ka bilowda baa ta'ahur la dhahaa ta'ahur baa la dhahaa xoolahaada ilan qofka xoolo markuu leeyay meel buu xooluhiis ka soo bilaabay wixii u horraysay uu ka askumay xoolaha marka isagoon xoolo ninkaasi wax uu cuno iyo si macruuf u siin laakiin xoolo uu ka tabcado siin mahayo saas wey macnaha qaala ibnu cawn wuxuu yidhi wa ambaanii man qara'a hada alkitaab kitaabkaa cumar radi allahu canhu uu qoray ee waqafka ku saabsan qof akhriyay wuxuu ii sheegay ana fiihi inuu ku qoraa hayra muta'afilin maalad sadiiqiisii iyo kii ka shaqaynaya way cuni karaan laakiin maal kama tabcanayaan xadaanaahu abuu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa ibn abi zaaida zakariya ibn abi zaaida xaw xadaanaa isxaaq ibn ibraahim alxandali akhbaranaa ashar ashar asamaan ibnu sacad xaw xadaanaa moxamed bn muhana alcanaz qaala xadaanaa ibn abi cadiy maxamed bn ibraahim kulhum can ibni cawn cabdullahi ibni cawn ibn ardabaan bihada isnaad milah kayra ana xadiida ibna abi zaaida waashar asamaan intaha wuxuu ku dhammaaday xadiidkooda cinda qowlihi aw yudcima sadiiqan saaxiibkiisa waa quudin karaa hayra mutamawilin fiihi isagoon maal iyo xoolo oga dhigayn ka maalgashanaynin walam yadkur maa bacdahu inta ka dambaysa ma sheegin waxadiidu ibn abi cabdi fiihi waxaa ku sugan maa dakara sulaym wuxuu sheegay oo ah qowluhu faxadadtu bi hada alxadiid muxamadan ila aakhirih in mutaahilan uu yidhi moxamed intaasaa ku sugan marka waa ikhtilaafu ruwaat fii ziyaadaatihi wa fii kala duwanaanshaha alfaada qaala waxadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana abu daawuud alxafari wasmahu cumar bnu sacad can sufyaan can ibni cawnin cabdullaahi can caafic mowla bni cumara can ibni cumar can cumar bni khadaab radia allahu canhu ardaa qaal asabtu ardan dhul baan helay buu yidhi cumar min ardi khaybar khaybar dhulkeedii baan beer ka helay la qaybinayey faataytu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan u imaaday faqultu waxaan ku yidhi asabtu ardan nabi allow dhul baa igu soo hagaagay lam usib aanan helin maalan xoolo axabba ilayaan ka jeclahay walaa anfasa cindii minha naftaydana oga qaalisan oo oga nafiisan oo oga qiimo badan wasaaqa alxadiid mila xadiidihi walam yadkur muxamadan wa bacdu ma sheegin baabun wuxuu ku saabsan yahay tarki wasiya wasiyadii oo laga tago liman laysa lahu shayun waxba aan haysanin yuusii fiihi dardaarmo qofka wuxuu dardaarmama aan haynin ilaa ilaa dardaaran la dhihi maayo wuxuu dardaarmama haddaysan jirinba <coughs> qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbarana cabduraxmaan bnu mahdi can malik bni miqwal can dalxata bni musarifin qaala wuxuu yidhi sa'altu cabdallaahi bn abi owfadan waxaan weydiiyey hal wsaa rasuula allah hal awsaa rasuuluullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay ma dardaarmay markuu dhimanayay wax xoola ou dardaarmay ma jirtaa faqala wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan falima kutiba cala almuslimiin maxaa muslimiinta loogu dul qoray oo loogu wasiya dardaaranka wakutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiya maxaa loo yidhi hadduu nabigaba una dardaarmin aw falima umiruu bilwasiya maxaa wasiye iyo dardaaran dadka loo amray qaala wuxuu yidhi awsaa bikitaab illahi caza wajal wax hoola uu nabigu u dardaarmo maba hayninba maba haynin inaa macshara alambiyaa laa nuuraf maa taraknaahu fahuwa sadaqa buu nabi alai slam wax allaan waxaan ka tagna waa sadaqa wey nabigu waa sadaqeeyey wax marka xoolo ahoo uu ka tagay oo laga dhaxlay rasuulka maba jirinba alayh salam lanoo dhaxlo ambiyada lama dhaxlo laakiin wuxuu nabigu dardaarmay kitaabka ilahi lagu dhego sunada nabiga lagu dhego shareecada la ilaaliyo salaada la ilaaliyo dadka eh, muxuu ahaa eh, addoommaha iyo wafdiga waxyaalo badan buu nabigu dardaarmay oo khayr iyo macruuf iyo wanaagah ayuu dardaarmay laakiin maal iyo xoolo uu ka tegay oo uu dardaarmi oo intaa hebel alla see uu dhihi ma jirta rasuulka sala allahu aleh wasalam isagoo nool baa xoolihiisii uu sadaqeeyey calayhi salaatu wasalaam waxadaanaahu abu bakr bin abi shayba qaala xadaana wakiixa waxadaanaa ibn numayrin qaala xadaanaa abi kilaahuma can malik bn miqwl bihada isnaad mil hayra ana fii xadiidi wakiic waa ku sugan qultu fakayfa umira annaasu bilwasiya marka dadka maxaa loo amray inay wax dardaarmaan fii xadiidi ibni numayr qultu kayfa kutiba cala lmuslimiin see loogu qoray alwasiya loogu qoray kutiba loo yidhi qaala xadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr wa abu mucaawiya can acmash xaa waxadaanaa moxamed bn cabdillahi bni numayr qala xadaana abi wabu mucaawiya qaala xadaana ama sulayman can abi wail shaqiiq can masruuq bn ajdac can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi ma taraka rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabiga kama tegin daynan diinaaran diinaar shilin dahba walaa dirhaman shilin fida ah walaa shaatan neef ari ah walaa baciir neef geela walaa owsaa bishay wax uu nabigu dardaarmay uu ka tegay maba jirinba xoolama ma haynin sala allahu aleh ali wasalam wax alla wuxu ayo dhan asagoo nool ayuu bixiyey rasuulka alayh salaam qaala waxadaanaa zuhayr binu xarb leanna inaan la dhexlaynin buu ogyahay rasuulka calayh salaam kol haddaan la dhexlaynin oo ambiyadu lamaba dhaxlaba ambiyada lama dhaxlo yaanuu qofka waxay culimmada qaar leeyihiin xikmada ku jirta waxaa weeyaan qofka waxaa dhici karta shaydaanku inuu ogu sheekeeyo qofka dhexalkiisa uu lahaa war muudhinta aan dhexle eh muudhinto aan dhexle eh inuu dhahaaba laga yaabaaba uu tamaniyaba dhimashadiisa in nabi ilaahay la dhaho muudhintana kufriga gaalnimo weeyaan iyo cadaawad iyo xasidnimo iyo xumaan maxabadii bay kasoo horjeedaa saas darteed baa waxaa la ogaada maba la dhexlaayo nabi eh. ah maba la dhexlaayo maa taraka rasulu sal slam waxba kama tegin xoola marka qaala xadaana زuhayr bn xarb cuثmaan bn abi shayba وisxaaq bn ibrahim kulhm can jariir xaw xadaana caliي bn khashrm akhbarana ciisa huwa bna yunus jamiican acmash bihada lisan mila qaala wxadaana yaxya bnu yaxya وabubakr bn abi shayba wlafd lyaحya qaala akhbarana ismaaciil bn culayata can ibni cawn can ibraahim can alaswad ibni yaziid qaala wuxuu yidhi dakaruu cinda caaisha caaisha agteeda waxay ku sheegeen ana caliyan kaana wasiyan cali wuxuu ahaa wasi wax loo dardaarmay nabiga cali buu waxbuu dardaarmay xilligii cali oo nool saxaabada nool yihiin bay warkan bilo warkan shiicada iyo raafidadu ay qabaan in cali wasaayaha cali iyo wixii cali loo dardaarmay ay jiraan oo gaar ahoo ay ka mid tahay khilaafadii iyo wilaayada iyo arrimo gaas saas kale ah waxaasi waxay bilaabatay xilligii saxaabada yay bilaabatay laakiin markiiba meesha lagu inkiray cali waa inkiray waa diiday xadiidkii wahab eh, abu juxayfa wahab bnu cabdillahi suwaay markii uu yidhi hal cahida ilaykum rasuululahi bishay wuxuu yidhi maya buu yidhi wax uu nabiga noo dardaar ma jirto ilaa hada kitaabu allahi wa fahman yuutiihi allahu man yashaa wixii fahanoo qofka qur-aanka uu ka fahma mooyeen wamaa fii hadihi saxiifa warqadan igu dhegan meeshan waxaa ku qoran alcaql wafikaku lasiir wa an laa yuqtala muslima bikaafir intaasoo caam aho qofna aan khaas ku ahayn intaa mooyeen wax gaarou nabiga noo dardaarmay ma jirta buu dhihi jiray cali radia allahu canhu caaishana waxay leedahay goormuu nabigu u dardaarmay markuu dhimanayay anaa la fadhiyey waxbana kama maqale faqaalad waxay tihi mataa awsaa ilayh goormuu nabiga cali wax u dardaarmay faqad kuntu mustanidatahu waxaan ahaa midii ku tiirisay ilaa sadrihi xabadkayga nabiga calayh salaam xabadkaygan saa ugu tiiriyey nafta waxay nabiga ka baxday calayh salaam bayna xajri caaisha wa naxriha bayna saxri wa naxri bay dhihi jirtay ayagoo saa nabiga u tiirsan yahay oo dhabta ku haysa iyo nabiga nafta ka baxday sala allahu aleh waali wasalam awqaaran xajri dhabtayda anoo ku hayo oo saa ugu tiirsan yahay bay nafta ka baxdaye fadacaa bidast wuxuu u yeedhay nabiga calayhi salaam baaf ama beeshin ayuu u yeedhay ii keena biyo ku soo qaada biyaa lagu soo shubay xanuunkii iyo sakaraadkii hayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yuu gacanta saa u gashanaya biyihii saasuu wejiga u marinayaa marana madaxuu iskaga dadaaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam falaqad inkhanaa imaala cunuqahu cunuqdii luquntiisii baa nabigu isku jabtay fii xadiri dhabtaydii dhabtii aan aniga saa uga hayayba luquntii iyo degelkii buu nabiga laalmiyey naftaa ka baxday naftaa ka baxday sala allahu aleyh waali wasalam marka gooray nafta ka baxday marka an kuma baraaruginba markaasaaan arkayba wamaa shacuurtu ma ogaanin annahu maata nabiga inuu dhintay luquntan uu soo lalmiyey kadib umaan arkay famataa awsaa biilayhi goormuu cali nabiga u dardaarmo cali goorma nabigu dardaarmay xilligaas anaaba nadka bixiisii nabiga alayh salaam aan ku baraarugi mar dambe saasay leedahay calina waa diiday oo wax laynoo dardaarmay aalubeyt haddaan nahay ma jirta buu yidhi marka waa war huraa ah oo khuraafaad ah warkaa shiicadu ay meelaha wadwadaan ay ku durayaan kitaabka alle inuu wax ka maqan yahay ilaahiyna wuxuu yidhi inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ay ku durayaan khulafaau raashidiin almahdiyiin oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ay cali baa wilaayadii iyo madaxnimadii iyo khilaafadii laga xoogay oo ay ku durayaan saxaabadii nabiga dhammaantood wax yar oo qaliila mooyeen inta kale ay ku gaalin xukminayaan oo saxaabiyaadkii iyo ummahaatulmuminiin intaba waa niman afxumada iyo dacaayadda iyo wax ka sheega dadkaasi saxaabada nabiga calayhi salaam ee diinta soo xumbaaray ee rabbi uu ka raadli noqday afxumada ay ka afxumaynayaan wax kasheegood aan ka xishoonin bay akdabu khalqi illaahi wey khalqi ilaahi kuwa ugu been badan weeyaan sheecadu ugu been badan wey dayib qaala xadaana saciid bnu mansuur wa qutayba bnu saciid wa abu bakr bn abi shayba wa camru naaqid walafdu lisaciid qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan can sulaymaan alaxwal can saciid bni jubayr qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas cabdullaahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi yowmu alkhamiis wamaa yowmu alkhamiis waxaa weeyaan xasuus iyo guhaad ayay ku reebtay wuxuu yidhi yowmu alkhamiisi maalintii khamiista wamaa yowm alkhamiis yowm alkhamiis maxaad ka taqaanaan maxaad ka ogtihiin yowm alkhamiis maalintii khamiisteed uma bakaa waa ooyey cabdullaahi bnu cabbaas xataa balla damcuhu ilintiisa ilaahay ka qoysay alxasaa quruurxii meesha uu fadhiyay caradii ilaahay ilintiisa ay ka qoysay ayuu ilmeeyey oo fiqfiq yidhi oo ooyey radia allahu canhu wa ardaa faqultu waxaan ya bna cabbaas cabdullaahi bnu cabbaasoo wamaa yowm alkhamiis yowm alkhamiis maxay tahay maxaayad ku xasuusatay maxaa dhacay qaala wuxuu yidhi ishtada birasuuli illaah yowmu alkhamiis waxaa ku daraaday nabiga wajacuhu xanuunkiisii sala allahu calayh waaalih wasalam waa soo xanuunsanaa nabigu maalmuu xanuunsanaa madaxa laga asiibay nabiga calayhi salaam wadnaha iyo beerka iyo halkaasuuna xanuunka ka soo fulay suntii nabiga la cunsiiyey yooma khaybar afar sano kadib bay nabiga qabatay oo wadnihiisa iyo halbowlaha wadnaha ay jartay madaxii baa booday iyo maskaxdii nabiga calayhi salaam madaxii buu iska duubay oo iska xidhay rasuulka calayh salaam waa ra'saah madaxay aan isagoo leh rasuulka calayh salaam baa la maqlay maalintii marka khamiistu xanuunka ku sii daraaday fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ituunii ii keena warqad iyo katif wax lagu qori jiray aktub lakum aan inii qoro kitaaban qoraal laa tadiluu bacdii gadaashay ayna dhumaynin qoraal iyo qorid waxaa cilmi waxaa inii qorayaa ayna gadaashay ayna dhumaynin saasuu nabig alay slam xanuunkii baa haya waa warfaadaya nabiga alay slam waa gadgadoomaya keena fatanaasacuu saxaabadii baa murmay oo isqabtay wamaa yanbaqii buu leeyay ibnu cabbaas ma haboona cinda nabiyin nebi agtii tanaasucun in lagu murmo nabi hadalkiisa in la furiyae heede in hadal laga soo celiyo oo laisku qabto oo lagu murmo maba aheen wa qaaluu saxaabada qaar baa waxay dhaheen cumar uu ka mid yahay maa sha'nuhu nabiga xaalkiisa muxuu yahay qur-aankii baa soo degay waa la dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum maa faradna fi lkitaabi min shay wax ka haray male sunnadii sharxaysay ee waanzalnaa ilayka dikran litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi uu ku caddayay nabigaan haysannaa marka waxaa hadda uu leeyahy nabigu waa inii qoriyeed gadaal ka imaani muxuu yahay ya calaamadii waxyigana hadda kama muuqato oo waxyigana markuu ku degaayo waa la arki jiray ruxadaa dhididkii culayskii wixii marka waa lasku qabta xaalad warfaad ah oo xanuun ah ayaa haya tirtaarsi baa ka muuqa qaaluu maa shaanuhu ahajara miyuu tirtaasinayaa yacanii nabiga alay salaam ma tirtaasiba qofka markuu xanuunsan yahay xanuun ka bato mararka qaar hadallaa ka soo baxaya hadalla aan aan maaragtay aan caadi ahayn baa ka soo baxaya wuu iska hadli wuu iska qarwi marka ma hadalkan ma qarow iyo tirtaarsi baa nabiga hadal ka soo baxaya istafhamuuhu bal weydiiyo oo bal si fiican u hubsada nabiga hadalka wuxuu ka wado waxbaa inii qoridan qaala nabiga alai slam marka qaarna kuwana waxay leeyihin war u dhiiba nabiga hanoo qoray waxaan aanan dhumaynin gadaashiisa wuu sheegay nabiga calayhi salaam taraktu fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu bacdi waxaan iiga tegay wax haddaad qabsataan aynan dhumaynin hore uusoo sheegay kitaabka ilahi iyo sunnada nabiga calayhi salaam weeyaan wuu soo sheegay marka qoraalkan hadda uu leeyahy lan tadiluu bacdi aadna dhumaynin uu leeyahay ee saxaabadu waxay qaarkood garteen ka cumar almulham ah radia allahu canhu wa ardaah ayaa waxay dhaheen meeshan xoogo waa ku jirta nabiga xanuun baa haya ma aha rasuulka caadadiisii dhaqankiisii hore iyo qaabkiisii hore xanuunkii baa ka tambata calayhi salaam iyo mulugtii iyo istafhamuuhu bal weydiiya qaala nabiga calayh salam markaas wuxuu yidhi dacuunii iga taga idhaafa faaladii ana fiihi khayr waxaan ku sugnahay baa ka khayr badan waxaan ku sugnahay oo ah fikirkayga iyo maskaxdayda o dhanba inay jirto istiqbaala rabbi ah, inaan rabbigay qaabilo subxaana wa tacaala mala-ulaclaa aan la kulmo nafta iga baxdo aakharadaydii iyo jannadaydii aan aado kanaa iga khayr badanoo ka jeclahay waxaad igu yeedhaysaan uusiikum bialaain saddex baa inii dardaarmi bu nebiga alayh salaam akhrijuu lmushrikiina waxaad ka saartaan min jasiirati alcarab suufiyo udhiji jasiirat alcarab dhulka la yidhaahdo ka saara gaalada iyo mushrikiinta waajiizu lwafda wufuudda waxaad ku qaabishaan ood u abaalguddaan binaxwi maa kuntu ujiizuhum saa aniga u ijaazin jiray jawaais iyo abaalgud iyo martiqaad iyo sooriyo ijaazadu waxaa weeyaan ama jawaa'istu way ka koraysaa wixii caadiya dadku ay cuni jireen ama cuntadooda ah wax ka badanba ka qiimo badan oo xoogo karaamo ay la socoto ayaa la rabaa jawaa'is dheeraad ah iyo qaabilaad iyo si fiican martida usoo dhaweeya saan aniga usoo dhaweyn jiray buu nabigu leeyahay sala allah aleh waali wasalam usoo dhoweyn jiray rasuulka calayh salaam xataa gaalada gaalada xataa nabiga uu timaada calayhi salaam wuxuu soo dhaweyn jiray masjidkuu nabiga saaxin jiray ayagoo gaalo ah masaajidka soo geli jiray marti weeyaan waa la soo dhaweyn jiray madiina imaan jireen masjidka nabiga alayh isalaatu wasalaam imaan jireen wadahadal bay la geli jireen waa la marti qaadi jiray maalmay joogi jireen wafdu banu najraan suuratu aali cimraan ay ka sheekaysa in badan wafdigii reer najraan ee nabiga dooda iyo xiwaarka la galay qaala wuxuu yidhi wasakata can tii saddexaad nabigu wuu ka aamusay qaarkood waxay leeyihin waa khilaafadii iyo abubakar in gadaashiisa amarka uu leeyahay nabigu meelo badan buu ishaaray inuu abubakar gadaashiisa uu yahay qofka muslimiinta hogaamin doono oo salaadii oo wixii ugu qiimo badnaa ah hogaan la qabtana ugu fiican imaamadii ayuu abubakar nabiga calayhi salaam isagoo nool ku wareejiyey waa la gartay marka inuu abubakar uu leeyahay arrinkan hadallo nabiga uu ku hadlay baa jirtay oo xataa ay islaan u timid oo tirnada allah waxay sii marka waxay noo imo buu nagu soo noquu yidhi markaase waxay tiri haddaan soo noqdo aan waayo aan ku waayo aan ku waayo rasuul allahu yanaa dhintaan imaado maxaa xaggeen aadi abubakar aad buu yidhi abubakar baa ku siina meesheedi saas weeye maxay ka dhigan tahay ah, waddooyinkii masaajidka soo geli jira o dhan wuxuu hala xidho waddada ra'iisiga mooyaane ilaa waddada abubakar mise hala reebo khawqatu abubakar iyaduna waxyaalaha laga gartay bay ka mid tahay radia allahu canhu abubakar inuu nabi adan rasuulillah marka calaamaad iyo qaraa'in badan baa jirtay laakiin inuu qoruu dabcay bay leeyihiin kadibna laakiin nabiga alay salaam afka kuma caddaynin hataa hadalladiisa baa qaar waxaa ka mid a keen warqad intuu caaisho yidhi abubakar baan sheegayaa inuu yahay gadaashay haddana wuxuu yidhi yaaba allahu warasuul ila abubakar walmuminuun ila abubakar ilah iyo rasuulka iyo muminiintaba axad abubakar ahayn way badiidayaan oo ayagaaban ogolaan doonine waxba qori maayo aw qaalahaa fa unsiituhaa raawiga wuxuu leeyahay qaalahaa nabigu waa sheegaye fa unsiituhaa anaa halmaamay oo lai halmaansiiyey iyo nabigu inuu ka aamusay shaki baa galay qaala abu isxaaq wuxuu yidhi ibraahim ah waa ardaygii imaam muslime eh, ee kitaabkan weriye xadaanaa xasan binu bishrin baa noo waran qaala xadaanaa sufyaan bihada isnaad bihada alxadiid hadda kahorna waan soo marray dariiqaas markuu soo maro can dariiqi sufyaan oo imaamkii sheekhiisii muslimna sufyaan hal nin buu ka tirsadaa asagana hal nin buu ka tirsadaa xasan binu bishria marka waxaa weeyaan sanad caali ah ayuu gaaray oo sheekhiisu la simay qaala xadaanaa isxaaq binu ibraahim alxandali bnu ibraahim ibni raawayhi qaala akhbaranaa wakiic ibnu jaraax can malik ibni anas can malik ibni miqwal can dalxata bnu musarifin can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ibni cabdilmutalib radia allahu canhuma annahu qaala wuxuu yidhi yowmu alkhamiisi maalintii khamiistahe hagu sheegin wamaa yowmu alkhamiis maxay tahay yowmu alkhamiis uma jacala tasilu dumuucuhu ilintiisi baa qulqushay deena xataa ra'aytu waxaan arkay calaa khaday labadiisa dhaban kaannahaa ilintood mooda nidaamu lulu jawhar la taxay ilin buurbuuran oo cad baa saa uga qulqushay ood mooda jawharta dhalaalaysa oo iftiimaysa oo saa loo taxay sida tusbixii ayaa saa uga soo daaratay qaala wuxuu yidhi faqaala qaala rasuulu ullah yowm alkhamiis waxaa weeye xasuusteeda nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi isagoo sakaraada iituunii bilkatifi garabka iyo lafaha iyo waxaasa loox lagu qori jiray ii keena katif wadawaad iyo dawaadii qada awil looxi loox iyo wadawaati dawaati ii keena qada aktub lakum waxaa idiin qorayaa kitaaban kitaab lan tadiluu bacdu abadan ayna dhumaynin faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii nabiga faqaaluu waxay dhaheen rasuul allaahi sala allahu aleyh wasalam yahjur nabiga ilaahay waa tirtaasinayaa waa qarwaayaa xanuunkii baa ka batay hadalkan hadal caadiya ah ma aha waxa aan haddaan qabsana aanan dhumaynin waa kii noo dardaarmay iyo sunnada ku dhegana yidhi khulafaau raashidiin almahdiyiin iyo fahamkoodii iyo imaaradoodii maamulkooda iyo qiyaadadoodii iyo tanfiidkoodana raacana yidhi calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin waa kii dhihi jira rasuulka calayhi salaam marka arrinkan waxaa weeyaan xanuun baa ka keenay nabige joojiya waxba au keenine kuwana waxay dhehen war aan u geenno waxadaanii moxamed bnu raafic qaala wacabdu bnu xumayd qaala cabdun wuxuu yihi akhbaranaa waqaala ibnu raafic xadaana cabdurazaq akhbaranaa macmar can zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba bni mascuud axadu fuqahaai sabca fi cashri taabiciin wey cubaydillaahiga fuqahaa sabcaha maaha cubaydullahi alcumari ibnu cumar binu xafs bnu caasim alcumari ee waxaa weeyaan cubaydullahi bin cabdillahi bin cutba bin mascuud halkaasu cutba bin mascuud buuyuu ku abtirsaday can ibni cabaas cabdullaahi bnu cabaas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi lamaa xudira rasuulullah nabiga markii lagu soo xaadiray oo geeridii ay ku soo xaadirtay calayhi salaam wa fi lbeyti rijaal guriga waxaa kula jira rag fiihim cumar binu khadaab uu ka mid yahay فقال nabiyu nabiga calay salam wuxuu yidhi haluma aktub keena katif iyo dawaadii qad keena aktub lakum aan inii qore kitaaban kitaab iyo qoraal iyo warqad laa tadiluu bacdow gadaashii aynan dhumaynin aan inii qorayeen faqaala cumar baa wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam war rasuulka calayhi salaam caadi ma aha qad qalaba calayhi alwajacu xanuunkii baa ka qaalib noqday wa cindakum alqur'aan soo qur'aankii ma haysataan qur'aankii ma haysanaa iyo sunnadii sharxaysay xasbunaa kitaabu allah kitaabka ilaahay baa nugu filan wax damboo la qori ma laha fakhtalafa ahlulbeyt dadkii guriga joogay ee fadhiyey baa iskhilaafay fakhtasamuu way murmeen fa minhum man yaquul qof wuxuu leeyahay qaribuu u dhoweeya yaktub lakum rasuulullah nabiga haynii qoro sala allahu caleyh wasalam kitaaban kitaab lan tadiluu bacdu ayna dhumayn haynii qore u dhiiba wa minhum man yaquul qaarna waxay leeyihiin maa qaala cumaru ra'yiga cumar bay qaateen waxay dhaheen xanuun baa ka keenay kitaabkii waa la khatimay sunnadii la khatim xanuun baa nabiga haya calayhi salaam falamaa aktaruu lagwa markay bulaankii iyo hadalkii badiyeen bulaankii iyo hadalkiiiyo muuqii markay badiyeen iyo isqabsigii walikhtilaaf iyo iskhilaafkii cinda rasuulillah nabiga hartiisa ay isku haystaan qaala rasuulu llahi baa wuxuu yidhi sala allah alay wasalam quumuu kaca iga istaagoo taga buu yidhi iga kaca qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi cumari cubaydullaahi mascuudi ibnu cabdillahi bin cutba mascuud fa kaana ibnu cabaas cabdullahi bin cabaas wuxua yaquul kii dhahaa ina araziyata kula raziyata maa xaala bayna rasuuli اllahi sala اllahu aleyh wasalam wa bayna an yaktuba lahum dalika alkitaaba ina araziyata musiibo kula raziya musiibo dhammaanteed maa ayi ladii arrinkii buu ahaaday xaala kala teeday musiiboo dhan maa ayi ladii xaala kala teeday bayna rasuulilah nabiga calayh salaam iyo wa bayna an yaktuba lahum iyo inuu u qoro dalika alkitaab nabiga iyo qoraalkii uu raday wixii kala dhex oo laqwigii iyo murankii iyo buuqii iyo isqabsigii musiiboo dhan ba halkaasi ka timid oo ah waa ku cadday oo ku bayaaniyey min ikhtilaafihim ku bayaansan maagaasi min ikhtilaafihim iskhilaafkoodii iyo walaqadihim hugunkoodii iyo murankii ay meesha geliyeen kaasuu rasiye iyo musiibo oo dhanba ka ahaaday xaggaasi ka musiibada waxay ka timid ikhtilaafuhum walaqatihim saas weeye ina arasiyata kula rasiya maa xaala bayna rasuuli اllahi wa bayna an yaktuba lahum dalika اlkitaab min ikhtilaafihim oo iskhilaafkoodii iyo walaaqaatihim hugunko iyo murankoodii weeyaan buu yihi nabiga cabdullahi bn cabaas radia allahu canhu arda marka ibn cabaas wuxuu ra'yiga wuxuu taageersanaa inuu qoro nabiga calayh salaam oo loo dheybi lahaa tanoo isaga taageersanaa radia allahu canhu arda wallahu aclam wabillahi towfiiq sala allah wslama calaa nabiyina mxamed